alxamdu lilaah rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wacala aali muxamed qaala almusanifu raximahu llah faina jumhuura ma fi lbukhaariyi wa muslimi mima yuqطacu biana anabiya sala allahu alayhi wasalama qaalah sheekhu wuxuu tilmaamay raximahu llah badanka axaadiidta ku sugan bukhaari iyo muslim badankoodu mimaa yuqtacu waxay ka mid yihiin waxyaalaha la qadcinaayo oo la hubo bianna annabiya sala allahu calayhi wasalam qaala inuu nebigu sala allahu calayh wasalam uu yidhi ayaa la qadcinayaa oo la huba marka axaadiista la hubo inuu nebigu sala allahu alay wasalam ku hadlay ayaa badanka waxa bukhaari iyo muslim ku sugan oo axaadiis ahi ay ka mid yihiin lianna haalibahu haalibka waxaa bukhaari iyo muslim ku sugan badankoodu min haada nawcaasay ka mid yihiin yacni lagu ogaaday inaan markaa kadib iyo khataa toonna ku dhicin ee runta ah waliannahu qad talaqaahu ahlu lcilmi bilqabuuli waatasdiiqi tacliil labaadna waa sheego wuxuu yidhi bukhaari iyo muslim waxaa ku sugan haalibkoodu qad talaqaahu way la kulmeen ahlulcilmi culammadu waxay kula kulmeen bilqabuuli aqbalaad ay aqbalayaan waatasdiiqi iyo rumayn ay rumaynayaan bay kula kulmeen waalummatu laa tajtamicu calaa khata ummadduna ummadda islaamka ahi kuma kulanto iskuma waafaqdo calaa khata'in gef ama markaa khalad iskuma waafaqdo waxay isku waafaqdaa waa wax xaqa falow kaana alxadiidu kadiban hadduu xadiidku ahaan lahaa kadiban uu been ahaan lahaa fii nafsi alamri siday xaqiiqadu tahay uu been ahaan lahaa waalummatu musadiqatun lahu ummadduna ay tahay mid markaa rumaysay xadiidkaas oo saddiqday qaabilatun lahu mid aqbashay ay tahay lakaanuu qad ajmacuu cala tasdiiqi maa huwa fii nafsi alamri kadibun waxay noqon lahaayeen lakaanuu ay la saaru qad ajmacuu qaar isku waafaqay noqon lahaayeen calaa tasdiiqi maa huwa fii nafsi alamri kadibun calaa tasdiiqi maa kii in la rumeeyo qaar isku waafaqay noqon lahaayeen huwa isagu fii nafsi alamri siday xaqiiqadu tahay kadibun been ahaaday oo xaqiiqadiisu ay been tahay in ummaddu rumaynteeda isku waafaqdaa ka dhalan lahay taasina waa baatil wa hada ijmaacun cala alkhata' kaasina wuxuu yahay ijmaac khata' la ysku waafaqay ayuu noqon lahaa yacni ijmaaca khata'a la isku waafaqay ma dhicine wadalika kaasina mumtanicun waa mid mustaxiila ummaddu inay khalad isku waafaqdo oo waxaan dhici karin wain kunnaa naxnu biduuni alijmaaci nujawizu alkhata'a waalkadiba cala alkhabari wain kunnaa haddii aynu nahay naxnu innagu biduuni alijmaaci ijmaaca la'aantii nujawizu alkhata'a qaar bannaynaayo gefka iyo khata'a ah, aw ilkadiba ama beenta bannaynaayo cala alkhabari khabarka inuu beeni ku dhacdo oo khabarku markaa fii nafsi alamri inuu noqdo been ama inuu khata noqdo innagoo tajwiisinayna oo bannaynayna markaan ijmaac ku dhicin oo laysku waafiqin in la rumeeyo oo qabuul lagula kulmo fa huwa ka tajwiizinaa yacni markaa tajwiiskaasi waxa uu la mid yahay ka tajwiizinaa sida bannaynteenna aynu bannaynayno qabla an naclama alijmaaca inta aynaan ogaanin ijmaaca laysku waafaqay cala alcilmi cilmigii laysku waafaqay alladii kaas oo sabata ku sugnaaday bidaahirin daliil daahir ah oo bimacnaa mas'alada ixtimaal ku jirto sida uu xukunka kuu tusiyey laakiin si markaa haalib u ah oo ku daahiraa cilmiga daliilkaa daahirkaa ku sugnaaday aw qiyaasin danniyin ama qiyaas danniya ku sugnaaday ee cilmiga caynkaa ku sugnaaday sidaynu qalad ugu bannaynayno intaynaan ijmaac ku ogaan laysku waafaqay taasoo kaley ka dhigan aynu bannaynayno an yakuuna alxaqu fi lbaatili bikhilaafi ma ctaqadnaah an yakuuna inuu noqdo alxaqu xaqu uu noqdo fi lbaatini sida marka hoos markaa uu noqdo yacnii xaqu bikhilaafi ma ctaqadnaahu kaynu ictiqaadinnay ku ka duwan si ka duwan inay xaq tahay aynu sidaa bannaynayno kale ayay ka dhigantay intaynaan ijmaac ku ogaanin laakiin markaynu ogaanno inay ijmaac masaladu tahay oo xukunka culammadu ku ijmaaceen waxaynu garanaynaa ilaaba ilaa arrinkaasi inuu xaq yahay oo aanu wax khalata ahayn yacni markaa eh, khata'na aanu ku jirin fa idaa ajmacuu markay iswaafaqaan cala alxukmi xukunka isku waafaqaan jazamnaa waxaynu qadcinaynaa oo goynaynaa oo yaqiinsanaynaa bianna alxukma haabitun inuu xukunku sugan yahay baatinan wa daahiran yacni kal iyo korba inuu sidaa ku sugan yahay xukunku oo uu markaa sidaa xaqiiqadu ay tahay ayaynu markaa qadcinaynaa oo aynu markaa jasminaynaa sheekhu wuxuu inoo tilmaamaya raximah ullah axaadiista bukhaari iyo muslim ku soo aroortay haalibkooda yaqiin baa lagu hubaa nebigu sala allahu alayh wasalam inuu ku hadlay hadalkii nebigana sala allahu alayh wasalam inay yihiin waxaa lagu hubaa yaqiinoo waa la qadcinayaa waxaa loo qadcinayaa waa noocii uu sheikhu ka soo warramay ee lagu ogaaday kadib iyo khata'toonna inaanu ku dhicin arrinkaa waa loo qadcinayaa waa mid labaadee waxaa loo qadcinayaa ummaddoo dhan baa qabuul kula kulantay axaadiista bukhaari iyo muslim ku soo aroortay ee ku timi yacni ummaddu waxay kula kulantay bilqabuul aqbalaad ayay markaa kula kulantay talaqigaa ummaddu qabuulka kula kulantayna waa ijmaac axaadiistana waata ku soo aroortay nebigu yidhi sala allahu alay waslam laa tajtamicu ummatii calaa dalaalah iskuma waafaqdo ummaddaydu baadi iskuma waafaqdo marka ijmaacu inuu xaq yahayna waa ognahay marka mar hadday ummaddii qabuul kula kulantay waxaynu garan karraa inaanaan khata'a qabuul kula kulmin oo haddii markaa la yidhaahdo waxaa suuragala shayga ay qabuulka ummaddu kula kulantay ee wada aqbashay inuu khata' yahay baa suuragala markaa haddii la yidhaahdo waa tajwiiz la bannaynaayo ummaddu markaa dalaalo inay isku waafaqdo nebiguna wuxuu sheegay sala allahu alay waslam laa tajtamicu ummatii calaa dalaala marka xadiidku hadduu ahaa fii nafsi alamri mid markaa kadib ah ummadduna ay rumaysay oo aqbashay oo xaqiiqadiisu been yahay ummaddu inay isku waafaqday rurnimadeeda ayaa ka dhalan lahay taasina waxa weeye waa ijmac cala alkhata' waana mustaxiil mumtanic waxay u noqotay waa mumtanicun sharcan imtinaac caqliya ma aha laakiin sharcan baa waxaa lagu ogaaday inay mustaxiil tahay ummaddu inay markaa isku waafaqdo wax markaa khalada ama wax baadiya inay isku waafaqdo yacni sharcigaa lagu ogaaday arrinkaas inuu mustaxiil yahay sharciga ayaa lagu ogaaday ummaddu waxay isku waafaqday inuu xaq yahay sharciga ayaa lagu ogaaday marka wuxuu nebigu sheegayna sala allahu calayhi wasalam inuu been noqdaa ma suuragal aha nebiguna khabarka uu inoo sheegay waxa weeye laa tajtamicu ummatii calaa dalaalah adillo oo ijmaca laga daliishadayna waa jiraan haddaba khabarka la odhanaayo ummaddu qabuul bay kula kulantay waa ka nooceeya daabitkay culammadu u sheegaan waxay tahay xadiidka culammadu ay qaarna qaataan oo ku camal falaan qaarkoodna aynay raddin ee ay ka jawaabaan oo iyagana xadiidka qaadan ay leeyihiin xadiidka noocaas ah waxaanu kaga jawaabaynaa sidaa iyo sidaas waxaan odhanaynaa waa mansuukh ama waxaan odhanaynaa waxa weeye si uu daliilka kale u waafaqo waa mu'awalun calaa kada oo culammadii ay u qaybsamaan qaar aqbalay oo qaatay oo ku camalfalay iyo qaar ka jawaabay oo wax u tacarrudo u bambaxay aynay jirin yani markaa tadciif iyo markaysaga xadiidka inay radiyaan oo yidhahdaan xadiiskaasi ma jiro ama waa daciif ama markaysaga sax ma aha culammada wax sidaa yidhi aan la ogayn walow yayna kuba wada camal faline qaadashada qaar ay qaateen oo ku camal faleen qaarna ay ka jawaabeen baa waxaa e, lagu xambaarayaa inay tahay talaqin bilqabuul siday u fasiraan talaqi bilqabuul culammadu waa saas saas yada ah ayay ku fasiraan wuxuu haddaba tilmaamayaa xadiidkan saxiixa ah ee ninka cadliga ah ee siqadii soo wariyey miyaanay suuragal ahayn siqadani ila macsuum maaha inuu dembaabo oo been sheego miyaanay suuragal ahayn inuu waxa weeye khaldamo oo khata' iyo tawahum iyo ismoodsiine ay ku dhacdo see loo odhanaya waa qadcinaynaa oo yaqiin baynu ku hubnaa see loo odhanaya wuxuu sheikhu tilmaamayaa intaan waxa weeye ijmaacaasi xasilin oo ummaddu qabuul aynay kula kulmin si guud intaynay taasi dhicin ka hor tajwiiska noocaasi ama bannayntaasi waa iman kartaa tajwiiska caqliga ahi waa iman karaa laakiin marka ummaddu qabuul kula kulantay dabadeed oo ijmaacaasi xasilay dabadeed yacni markaa lama odhanaayo khata' baa ka suuragala khata' baa ka suuragala lama odhanaayo wuxuu dabeedna ku tusaaleeyey masale kale oo ku saabsan fiqihiyaadka waxau yidhi mas'alo masaa'isha culammadu marka ay ka hadlaan ee fiqigaa ka mid a waxaa markaa la bannayn karaa oo laga dhigi karaa shay markaa suuragal ah in culammadani mas'alada ay ka daliishadeen daliil ama qiyaas markaa danniga ay u daliishadeen ama daliil ixtimaal ku jiro laakiin ixtimaal raajix iyo mid marjuuxa leh ixtimaalka raajixa iyagoo qaadanaya ay sidaa ku fasireen daahirkaasaa la yidhahdaa mabaxis alalfaad erayada ku saabsan markuu ka hadlaayo ayuu insha allah waxa daahir la yidhaahda iyo inoo keeni doonaa uu ka hadli doonaa marka adilada caynkaas ee ixtimaalku ku jiro culammadu markay ka daliishadaan mas'alo masalada noocaasa ah sawma suuragal ahaa in markaa la yidhaahdo waxaa dhici karta inay ku khata'een istidlaalkooda oo fii nafsi alamri siday masalada u sheegeen inay markaa khilaafsan tahay wuxuu tilmaamayaa waa suuragal intaan ijmaaca lagu ogaan mas'alada laakiin daliil daahira ama danniya haba laga qaato ee laakiin marka ijmaac lagu ogaado dabadeed ijmaacan baa wuxuu ka dhigay qaci u rogay oo tajwiiskaas caqliga ah meesha waa ka saaray ilaa masaa-isha markayna culammadu isku waafiqin masaladuna naski aanu daahirun ku yahay laakiin aanu sariix ku ahayn waxay iskaga sugaan marka ixtimaal ama qiyaasa danniya loo daliishanaayo waata marka laga cabiro yacni waxa weeye mashaayikhda qaarkood laga sheegi jiray inay yidhaahdeen ra'yii sawaabun yaxtamilu alkhata' wa ra'yu hayrii khata'un yaxtamilu sawaab taasna waxay ka iman kartaa masaa'isha yacni markaa adiladiisu aynay qatciga ahayn ama ixtimaalku ugu jiraan khilaafigana ah marka caalim kastaba sida la raajixa isagoo ku camal falaaya haddana waxa weeye markuu sida la raajixa ku camal falaayo wuxuu markaa suurtoobi karto uu ixtimaal gelin karaa sida uu sheegay si ka duwan inay tahay saas aawoodee ahlucilmiga qaarkood sida saxaabada qaarkood oo kale markay masaa'isha ka jawaabaan waatay odhan jireen aquulu fiiha bira'yi bira'yi wuxuu uga jeedaa biijtihaadi ijtihaadkayga ayaan kaga fatwoonaya ama wax kaga odhanaya cabdullahi ibn mascuud oo kale waa ka asaxday marka la weydiiyey almufawada gabadha la yidhaahdo ee aan meher markaa mucayana loo qadarin ee ninkeedii ka dhintay iyadaanu markaa u tegin ayaa cabdullahi ibn mascuud la weydiiyey markaasaa la yidhi gabadhaas ka warran ninkii uma dukhuulin meher loo cayimeynee ma jiro ka warran xagga ciddadeeda iyo xagga markaysagaa meherkeedaba ka warran xadiidka masalada ku soo arooray cabdullahi mascuud ma ma maqlin dabeedna wuxuu yihi aquulu fiiha bira'yi fain yakun sawaaban fa min allah wain yakun khaطa'an fa minii wa min ashayطaani wallahu wa rasuuluhu bari'aani minhu cabdullahi mascuudna waxay kaga sugnaatay sanad saxiixa mas'aladaa ra'yigayga iyo ijtihaadkaygaan wax kaga odhanayaa kaga fatwoonaya haddii sida aan ijtihaadkayga iyo ra'yigayga kaga fatwooday ay sawaab iyo sax tahay fa min allah xagga ilaahay bay ka ahaatay rabbi baa i waafajiyey wa in yakun khata'an hadday khata' tahayna fa minii wa min ashaytaani xagga naftaydii iyo xagga shaytaankay ka ahaatay wallahu wa rasuuluhu beri'aani minhu ilahay iyo rasuulkiisuna beri bay ka yihiin markaasu yihi gabadhaasi waxay leedahay cadadbaxa ay leeyihiin yacni dumarka kale ee markaysagaa laga dhintay oo kale ay leeyihiin afar bilood iyo toban habeen bay tirsanayaan afar bilood iyo toban habeen bay cadadbaxa tirsanaysa waxayna leedahay mahru mithli laa waksa walaa shatad dumarka iyada asaageeda iyada la midka ah oo kale waxa lagu meheriyo ayaa iyadana loo qadarayaa lagamana dhimaayo lagamana badinayo markuu intaa sheegay ayaa nin kale markaysa markaa sheegay oo yidhi xadiis u sheegay oo yidhi rasuulku sala allahu alayh wasalam gabadhii barwac bintu waashiq la odhan jiray qoradeeda ahayd markii ninkeedu ka dhintay suuraduna saasoo kale ahayd sidaa aad sheegtay ayuu nebigu sala allahu alay wasalam ka yidhi cabdullahi ibn mascuud aad iyo aad buu ugu farxay aad iyo aad ayuu ugu farxay marka almuhim mas'alada culammadu ay ijtihaadkooda kaga fatwoonayaan marka hore waxaa lagu bannayn karaa khata oo ixtimaal baa ku jira waa intaan ijmac ku dhicin baa ixtimaalkaasi ku jira laakiin haddii ijmac ku dhaco ay noqoto masalatu mujmacun calayha mid laysku waafaqsan yahay marka waxa weeye khata'nimadii waa ka baaqatay waxay noqotay qaci inay xaq tahay tanna saasoo kale ayay tahay marka khabarkan cadliga ninkan cadliga siqadii uu soo wariyey ee saxiixa ahi waxa weeye khata ixtimaal ahi waa geli kari lahaa laakiin markuu noqday mutalaqan bilqabuul mid qabuul lagula kulmay xaqu waxaan ahayn ma noqonayo ixtiraaska uu sheikhu hadalka geliyey oo ku saabsan jumhuuran maa fi lbukhaariyi wa muslimi badanka waxa bukhaari muslim ku sugan oo halkaa ay ka muuqato in nawcan maa axaadiis yar oo tiro yar inuu ka reebaayo oo isaga iyaga markaa uu tilmaamayo inaan la qadcinayn waxa weeye ixtiraaskaasi waa mid maqsuud sheikhow ah oo u qaste waayo waxaa jira bacd alaxaadiis oo aan badnayn oo bukhaari iyo muslim xufaadda qaarkood ama a'immada qaarkood ay ku qabsadeen oo ay cilleeyeen sida daara qudni wa hayruhu daara qudni yacni waxa weeye axaadiis laba boqol iyo dheeraad ah ayuu bukhaari iyo muslim ku qabsaday oo uu markaa u yidhi axaadiistaasi waa axaadiis mucallah axaadiis cillale weeye marka in yacni kitaabka la soo geliya ma ahayn culamo kale aan daara qudni ahayn oo axaadiis kale caalaqayna waa jiraan axaadiis kale culamada oo caalaqayna waa jira laakiin culammadaas waxa weeye cillaynaya axaadiista qaarkood cilalkaas waxay u qaybsamaan cilal haalibkoodu waa cilal hayru qaadixa waa cilal aan qaadix ahayn oo sixada waxba yeelay bacdi ka mida cilalkaasina sixada martabada sare ayuunbay hoos uga dhigayaan laakiin waxa weeye fii maqaami alixtijaaj axaadiistaasi waa ku sugan yihin oo waa la xujaysan karaa waa la xujaysan karaa ee fi acla sixa sixada halka ugu sarraysa yaanu ka joogin laakiin waa la xujaysan karaayo yacni waxa weeye waa saxiix markaa ka sokeeya martabaddaa ka sokeeya aan martabadda sare ahayn ama waa xasan ama waa xasan culamada qaarkood oo marka isagaa bacdi axaadiista ka mida istidhaaray inay daciif yihiinna waa jiraan laakiin iyaguna waa nudra naadira saas aawadeed Eh, alxaafid ibnu xajar marka uu sheegaayo axaadiista bukhaari ku soo aroortay eh, lagu qabsaday bukhaari waxa uu yidhi axaadiistaas waxay u qaybsamaan markuu ka jawaabayey si guud wuxuu yidhi waxay u qaybsamaan axaadiis lagu cilleeyey waxaan qaadixba ahayd iyo axaadiis cillo loo sheegay laakiin waxa weeye cilladii si waadixa looga jawaabi karo iyo axaadiis yacni cilla ku sugan tahay laakiin cilladaasi qaadixa aynay ahayn iyo axaadiis cillaba aynay ku sugnayn laakiin waxa weeye cidda cillaysa ee ismoodsiisay iyo axaadiis yacni marka cillada jawaabka laga jawaabayo iclaalka lagu soo arooriyey ay waadix tahay iyo qaar iclaalka lagu soo arooriyey jawaabka laga jawaabayo uu ku sugan yahay tacasuf naxwa haada hadal noocaas oo kale ah ayuu cabiri jiray marka wuxuu tilmaamay haalibku inaynay ahayn cilalkaasi ama cilal aan qaadixayn inay yihiin ama waxa weeye markaysagaa yacni weji daciifa inay tahay ama in marka waxa weeye si waadixa looga jawaabi karo laakiin wax yar oo ka mida ayaa jawaabta laga jawaabayo tacasuf ama takalluf ku sugan yahay marka wuxuu qiray qaarkood iclaalka lagu soo arooriyey inuu qawi yahay jawaabta laga jawaabayaana yacni takalluf iyo markaysa marka waxaan yani difaac bukhaari iyo muslim la daafacayo inay markaysaa waxa ka tahay yacni taasi inay usii badan tahay waatuu suyuuti odhanaayo alfiyadiisa wantaqaduu calayhima yasiira fakam taraa naxwahumaa nasiira yacni waxay ku dhaliileen bukhaari iyo muslim axaadiis yar alla fara badana culamada u gargaaraysa bukhaari iyo muslim oo u hiilinaysa oo le markaysagaa iyagaa saxan oo axaadiistaa laftoodana yagaa ku gar leh laakiin culammadii axaadiistaas qaarkood caalaqay kumay soo aroorin axaadiistaas may odhan wax ka mid ah mawduuca may odhan ee waxay tilmaameenuun inay axaadiista qaarkood markaa dacfi ku sheegeen saas aawadeed ayaa markaysaga aqwaal culamada qaarkood ayna ictibaarin ayaa culammada qaarkood ay mareen xadiis xadiis inay qabsadaan oo ay yidhahdaan xadiiska noocaas waa mawduuc sida markaa ibnu jawsi oo kale xadiisu muslim saxiixa ku soo wariyey ayuu isaguna yidhi waa mawduuc markaa culammadu waa radiyeen wax mawduuci kuma jiraan aslanba axaadiista dacfigu ku sugan yahayna waa axaadiis shawaahid leh waa axaadiis shawaahid leh waa jiraan midhadh axaadiis ah oo dacfi ku sugan yahay laakiin midharhkaasna waxay badanka culammadu mareen yacni waxa weeye markaa shawaahid bay leeyihin oo xadiisku ama waa qawiyun binafsi ama waa qawiyun bihayri saas ah ayay markaa mareen jamaahirta culammadu laakiin midh midh yacni marka waxa weyaan yani culamada qaar daciifiyeen waa jiraa laakiin waa naadir taasina wanaadiru laa xukma lah siyuudi waa ka odhanaya markuu ibnu jawsi radinaayo oo mawduucaadka iyo uu ka warramaayo axaadiista ah oo kitaabka mawduucaadkana iyo inay eh, axaadiis aan mawduuc ahayn inuu mawduuc ku sheegay ibnu jawsi u tilmaamay ayuu wuxuu yihi wa min gariibi ma taraahu faclamii fiihi axaadiisu min saxiixi muslimiin yacni waxyaalaha aad ku arkayso almawduucaat libni jawzi ee gariibka ah waxaa ka mida ogowo fiihi xadiisu min saxiixi muslimin waxaa ku jira yani xadiis saxiix muslim ka mid a marka waxay ka mid tahay kharaa'ibta markaysaga kitaabkiisa ayay ka mid tahay saasay culamadu ku tiriyeen sidaas ayay culammadu ku tiriyeen marka almuhim bukhaari iyo muslim wax markaa waxa weeyaan yani mawduuci saasaynagu jirin laakiin maaha macnaheedu lafdi kasta oo bukhaariyo muslim ku yaallaa waxa weeye waa saxiix oo wax ishkaali ma geli karo waa dhici kartaa axaadiista qaarkood oo saxiix ah haddana alfaadda qaarkooda ku sugan in la yidhaahdo lafdiga noocaas ee ku jira xadiisku saxiix ahaadee lafdigu waa shaad taa culamadu waa isticmaalaan maaha lafdo kastoo ka midi inay waxa weeye yacni inay tahay ilaaba ilaa wada saxiixa tahay waayo markaysaa alfaaddii waxaa dhici kartaa in ikhtilaaf inuu yimaado iyo tacaarud yacni ruwaaddii waxaa dhici kartaa ruwaadda qaarkood alfaad inay la keli noqoto oo ruwaaddii kale ee markaysaga ka siqanimada badnayd aynay la warinin dabeedna halkaas ay ka imanayso waxay culammadu ku magacaabaan shuduudka ay ku magacaabaan marka lafdatun shaadda in la yidhaahdaa ta noocaas waa waarid waa waarid laakiin yada lafteedu waa naadir waa yar tahay marka ashyaada noocaasana tusaalayaal alfaadda markaysa markaa khata uu ku dhacay oo walow markaa bukhaari iyo muslim ha ku sugnaatee sheekhu tusaalayaal buu inoo keeni doonaa in sha allahu tacaala matniga inoogu taala qaala musanifu raximah llah walihaada kana jumhuuru ahli lcilmi min jamiici adawaa'ifi calaa ana khabara alwaaxidi sidaas aawadeed kaana wuxuu ahaaday jumhuuru ahli lcilmi culammada badankoodu calaa ana khabara alwaaxidi qaar ku sugan in khabarulwaaxidku idaa talaqathu lummatu markay ummaddu kula kulanto bilqabuuli aqbalaad kula kulanto tasdiiqan lahu ay ugula kulanto rumayn ay rumaynayso ama xaal ay rumaynayso ay kula kulanto aw camalan bihi ama camalfal ay ku camalfalayso daraaddeed ay ugula kulanto ama xaal ay ku camalfalayso ay kula kulanto qabuul oo axaadiistii qaarkood waxay ku saabsan yihin baabulcilmiyaat wax la aqoonsanaayo o la ictiqaadinayo marka waxaa qabuul ugala kulmaya tasdiiqan waayo waa lictiqaad buu xadiisu ka hadlaya axaadiista qaarna waxay ku saabsan yihin baabulcamaliyaat axkaamtii bay ku saabsan yihiin waxaa samee iyo waxaa ha samayn waxaasi waa xalaal waxaasi waa xaaraan waxaasi waa waajib ifcalu kada laa tafcalu kada waa lawaamir wanawaahi camaliyaat buu ku tacalluqaa saas aawadeed buu markaa sheekhu tasdiiqan lahu aw camalan bihi labada uu isu barbardhigay ay ummaddu qabuul kula kulanto khabarulwaaxidkaas xaal ay rumaynayso khabarulwaaxidkaas aw camalan bihi ama xaal ay tahay mid ku camal falaysa xadiidkaas annahu yuujibu alcilma in xadiidkaasi cilmi faa'iidaynaayo cilmi waajibinaayo oo cilmi keensanayo ayaa jamaahiirta culammadu min jamiici dawaa'if ay ku sugan yihin wa haada huwa aladii dakarahu lmusannifuuna fii usuuli fiqh qowlkaasina waa kay sheegeen culammada kutubta ka qortay ama wax ka qortay fii usuuli lfiqhi usuul fiqiga ay ku sheegeen culamada ahlu tasniifka ahi kutubta usuul fiqiga ay ka qoreen waa qowlkay ku sheegeen min asxaabi abi xaniifata wa maalikin wa shaaficiyi wa axmada culammada musanifiinta ahoo min asxaabi abi xaniifata asxaabta abi xaniifa ka mid a wa maalikin iyo asxaabta maalik ka mida wa shaafici iyo asxaabta shaafici ka mida wa axmada iyo asxaabta axmed ka mid a bimacanaa afarta madhaboodba culammadooda usuul fiqiga wax ka saniftay haalibkoodu sidaasay tansiisiyeen kutubta usuul fiqigana ku qoreen ilaa firqatan qaliilatan min almuta'akhiriin mooyaane koox yar eh, oo min almuta'akhiriina yacni muta'akhiriinta ka mid a ah culamada dambe markaa ka mid itabacuu fii dalika taa'ifata min ahli ilkalaam mutaqadimiinta waxaa lagu xadeeyaa saddexdii boqol ee sanee hore wixii ka dambeeyey waxaa loo ictibaarayaa muta'ahiriin inay yihiin bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen afarta boqol ee sanee horeba ha la yidhahdo waa mutaqadimiin laakiin afarta boqol wixii ka dambeeya ha la ictibaariyo inay muta'ahiriin yihiin waxayna sidaa u yidhaahdeen xadiiskii cimraan ee tilmaamaya khayru nnaasi qarnii ama khayrukum qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum waa ka yidhi falaa adri adakara bacda qarnihi alaaan isnayn am alaaan aw kama qaal ma garanayo qarnigiisa dabadeed ma laba qarnu uu sheegay mise saddex qarnu uu sheegay riwaayo kaloo mala saddex qarni sheegaysaana waa jirta inkastoo riwaayaadka muctamadka ah ee akaru riwaayaat ay ku soo arooreen yacni saddex qarni uun ku soo aroorin alqarnu alawal walqarnu althani walqarnu athaalis marka saas aawadeed wixii afarta boqol ee sane ka dambeeya waxay yidhaahdeen waa muta'ahiriin weeyaan bay yidhahdeen laakiin muta'ahiriinta qaarkood ba waxay la yimaadeen qowl isagoo hariiba oo waxay yidhahdeen shanta boqol ee sane horeba ha la ictibaariyo inay mutaqadimiin yihiin oo ay salafkii ka mid yihiin sidaana waxa waxaa la yimi baajuuri iyo qolyo la mid ah ayaa la yimi marka laa yucawalu calaa hada alqowl qowlkaasi qowlka la cuskanaya ma ilaa firqatan qaliilata min almuta'akhiriin koox yar oo muta'akhiriinta ka mida mooyaane ittabacuu fii dalika daa'ifatan min ahli ilkalaam kooxda muta'akhiriinta ahoo itabacuu iyagu raacay fii dalika arrinkaa ku raacay taa'ifatan koox bay raacay min ahli lkalaami ahlulkalaamka ka mid a ah. wa ankaruu dalika yani markaa sidaa diiday oo yidhi khabarulwaaxidka cilmi ma faa'iidaynaayo ama cilmi ma waajibinayo ama qabuul ha lagula kulmo ama yaan lagula kulmin qowlkaasna waa qowl baatila ah. walakina kasiira min ahli lkalaami aw akarahum sheekhu wuxuu yidhi ha yeeshee in fara badan oo ahlulkalaamka ka mid a ah, aw akarahum ama badankoodu yuwaafiquuna alfuqahaaa waxay waafaqayaan fuqahaday waafaqayaan wa ahla alxadiisi ahlulxadiiskay waafaqayaan wasalafa salafkii ayay ku waafaqayaan calaa dalika qowlka ayaynu soo sheegnay oo ah khabarulwaaxidka haddii ummaddu qabuul kula kulanto inuu cilmi waajibinayo oo la qadcinaayo oo la yaqiinsan yahay in nebigu ku hadlay sala allahu aleyh wasalam wa huwa qowlu akhar alashcariyati waana sida ashaacirada badankoodu weliba ay qabeen ka abi isxaaqa sida abi isxaaq alisfarayiini sheekhii waxa weeye ashcariga ahaa shaaficigana ahaa iyo ibnu furak iyo ibnu furak waxa uu ka mid ahaa isaguna min a'immati alashaacira ayuu ka mid ahaa waxaanuu sheekh u noqday bayhaqi waa ninka bayhaqi ku ta'siiriyey oo ku saameeyey ta'wiilaadka badan waayo nowcan maa uu u tatalmuday oo arday buu u noqday bayhaqi ibnu furaka waxbuu ka qaatay taasiirka ta'wiilaadkana isagaa ku saameeyey culamadu yidhahdeen waxaana la yidhaahdaa maxmuud ibnu subuktukiin nin la odhan jiray oo amiir ahaa oo sunnada jeclaa ayaa dilay bay yidhahdaan maa dilkiisuna si daahira ma ahayn allahu aclam xaqiiqadaydu siday u jirto yacni wuu sumeeyey bay yidhahdeen oo wuxuu weydiiyey bay yidhaahdeen ilaahay iyo korraynta culuwiga markaysaga allah korreeyo masaladaasuu weydiiyey bay yidhahdeen markaasuu nafyi badan markaysaga isticmaalay oo laalaadii badnayd ay isticmaali jireen markaasuu maxamed ibnu subuktukiin wuxuu ku yidhi baa la yidhi haddii lagugu yidhaahdo shay cadama sifee cibaaro ka xoog badantaad ilaahay u isticmaalayso aad ilaahay ku sifaynayso cibaaro ka xoog badanaad ku sifayn lahayd macduumka aan jirin ma heli lahayd buu ku yidhi baa la yidhi almuhim sidaas waa ay sheegaan qolyaha tawaariikhdu wallahu aclamu bisixatiha wa ama bna lbaqilaani ibnu lbaqilaani miya abu bakr albaqilaani weeyaan fa huwa aladii ankara dalik waa kii isagu arrinkaa dafiray ee diiday ayuu yidhi khabaru waaxidku ma faa'iidaynaayo cilmi marnaba cilmi faa'idayn maayo ibnu baqilaani waa ninka u sababta ahaa maqrib in madhab alashaacira markaysaga ay tagto daara qudna isku wakti ahaayeen waxaanu ka mid ahaa min a'immati alashaacira marka sheikha bukhaari markaa ruwaadda soo warisay ugu caansan oo abudar la yidhaahdo ayaa la weydiiyaa lagu yidhi markaasaa la yidhi madhab alashaacira xaggu kaasoo gala madhab alashaacira xaggu kaasoo gala markaasuu yihi wuxuu iga soo gala anoo daara la socda buu yidhi ayaa abubakar albaaqilaani baa nagu soo baxay buu yidhi anna baaqilaani ma aqaano markaasuu sheekhii daaraqudni wuxuu u salaamay si waxa weeye xushmayn iyo qadarin badani ku jirto ayuu u salaamay markii dambaan ku yidhi ruuxaad sidan ula khitaabaysa aad sidan u xurmaynaysaa muxuu ahaa sheekhay dabaedna waxa uu yidhi haadaa imaam lmuslimiin wagaa waa tanwiihiyey waa imaamkii muslimiinta buu yidhi miaad garanayno abubakar albaaqilaani maalintaa laga bilaabo markii daaraqudni uu saa u ammaanay ee u tanwiihiyey ayaan dabeedna markaysagaa bilaabay inaan markaysagaa baaqilaani la xidhiidho oo aan u tagtago madhabulashaacira halkaasu iga soo galay buu amaantaa daara baana igu sabab ahayd ninkaa lay ammaanay itisaalkii ninkii aan la xidhiidhay aan marka waxaa la itisaalayna madhabkii baan ka qaatay wuxuu fadhiistay haddaba abu dar xaramkuu fadhiistay waana raggii aada loo ictimaadi jiray riwaayada markaysaga bukhaari werintiisa waa riwaayada ugu sii ictimaadka badan oo xaafid ibnu xajarna sharaxiisa asal ka dhigtay dabeed markay dadku xujaajta yimaadaan baa nin waliba wuxuu ku taamaya abu darri ilharawi inuu ka qaato bukhaariga ka qaato halkii buu ka qaataa madhabkii muctaqadkii ashaaciradana waa ugu lifaaqa xadiiskii markuu siiyo caqiidadii ashaaciradana waa ugu lifaaqaa dabeedna ardaydii markaysaga halkaa kaga qaadatay ayaa maqribulcarabi geysay madhabulashacira hortii lagama aqoon madhab madhabulashacir isna ma tegin yani markaa alcarabi laakiin ta'siirka ardaydii wax ka qaadatay tegista ay tagtay oo madhabtii ku nashrisay ayaa madhabul ashaacira markaysaga ay ku gashay meesha la yidhaahdo maqrib ay ku gashay wa ama bnu lbaqillaani abubakr albaqillaani miya fa huwa aladii ankara dalik waa kii sidaa dafira isagu weeye oo waa diiday maaliki inuu ahaa baa loo nisbeeya xagga madhabta fiqhiga ama furuucda waxa qaraa'ib ah yacni nimanka waxa weeye akaabirada ahee akaabirta ahee waaweyn ee ictiqaadada markaysaga waxaan qaldan markaa ku sugan haddana madhabtii furuucda waxay ka qaadanayaan a'immadii markaasaa la odhanaya kani waa maaliki kani waa shaafici kani waa yacni midba markaa madhab baa lagu sheegaya imaamka marka waxa weeye uu fiqiga u daba joogo caqiidada kama qaadan muxuu caqiidada isaga uga qaadan waayo ya ma waxa uu leeyahay imaam axmed iyo shaafici iyo maalik iyo a'immada la midka midkaahi yacni caqiido toosan may lahayn miyay uga jeedaan a'immada ay fiqiga u daba joogaan caqiidadii kama qaadanayaan oo waxau odhanayaa masalan ah, xagga markaa fiqiga ama furuucda waa madhab kada xagga waxa weeye muctaqadkana waxa weeye waa madhab kada ama waa ashcari ama waa maaturiidi ama waxa waa muctazili waa horuma jara xagga tasawufkana weliba wuxuu leeyahay marka sheikh kalean u leeyahay addada soomaaliyeed qaarkood uu idinka arkay inay kutubta ku qortaan ama ay sheegtaan ay yidhaahdaan yacni ashaaficiyi madhaban alashcariyi caqiidatan alqaadiriyi ama alsaalixiyi mashraban yani wuxuu leeyahay xagga fiqiga waxaan ka ahay shaafici xagga caqiidadana waxaan ka ahay ashcari xagga mashrabka waxaan ka ahay ama qaadiri ama saalixi ama axmedi ba dheh macnaha caamkaaba ka mara ama qaadiri baan ka ahay ama axmedi baan ka ahay buu odhanay waxaa u diiday a'immadii markaysaga markaa hore ee salafka inay wada raacaan yacani waxa weeye caqiidadii iyo suluuggii iyo tacabudiyaadkii kama raacayaan a'immadaas taqsiim baad mooddaa inay gelin waana arrin khalad waana arrin khalad shaafici buu sheeganayaa haddana caqiidadii shaafici waa khilaafsanya xambali buu sheeganayaa caqiidadii imaam axmed waa khilaafsan yahy mahlumajara waa taama kubra waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo yacni ilaahay xaraf iyo sawtoona kuma hadlo yacni qur'aankan xuruufta lihina waa makhluuq imaamu shaaficina wuxuu qabay qofka sidaa yidhahda waaba gaal saas tahay shaafici waaba gaalaysiiye kay caqiidadaa qabee ya ictiqaadka aad sheegayso ka qabaa waa kaafirun cinda ashaafici wa cinda gayrihi min ala'ima wallahu almustacaan wa tabicahu abulmucaali wa abu xaamidin wa bnu caqiilin wa bnu ljawsiyi wa bnu lkhatiibi waalaamidiy wa naxwu haulaa nusakha qaar waxay qorayaan wa milu abi lmacaali wa abi xaamidin waana isu tegaysa wa tabicahu waxaa raacay baaqilaani sidaa ku raacay abulmacaali abulmacaali juwayni imaam alxaramayn wa abu xaamidin abu xamid alghazali abu xaamid alghazali wa bnu caqiilin abulwafa ibnu caqiil eh, alxambali wa bnu ljawzi abulfaraj cabdiraxmaan ibnu ljawzi eh, wa bnu lkhatiib waa fakhrudiin alraazi ibnu khatiib haddaad maqasho meesha rayi la yidhaahdaa aabbihii baa khatiib ka ahaan jiray marka ibnu khatiib array iyo ibnulkhatiib oo ay algeliyaan oo ay culammadu in badan ku sheegaan haddaad aragto waxaa loo jeedaa fakhrudiin araazi baa loo jeeda aabihii baa khatiib rayi ahaan jira isna waa shaafici walaamidiyu iyo aamidi isna waa xambali sayfaddiin alaamidi wa naxwu haaulaa iyo kuwa qaar kale oo la midoo amsaashooda ayaa ku raacay oo iyaguna markaysa markaa arrinkaa taqriiriyo saa u suga walawalu huwa aladii dakarahu shaykhu abu xaamidin wa abu tayibi wa abu isxaaqa wa amhaaluhu min a'immati shaaficiya qowlka hore huwa aladii waa kii dakarahu uu sheegay ashaykhu shaykhii abu xaamidin wa abu xaamid alisfrayini ashaafici asxaabu wujuha shaaficiyadu ku jira abu xaamid alisfrayini wa abu tayib iyo waxaa kaloo sheegay abu waa sheegay abu tayib atabari isaguna waxa weeyaan waa min a'immati shaaficiya wa abu isxaaqa wa abu isxaaq ashiraazi wey saaxib lmuhadab wa saaxibu llumc waltabsira wa amhaaluhu min a'immati ashaaficiya iyo kuwa amhaashooda oo imaamiyaalka shaaficiyada ka mid a ah. wa huwa aladii dakarahu alqaadi cabdulwahaabi waana qowlka uu sheegay qowlkaa hore in khabarka ummaddu kula kulantay qabuulka uu cilmi faa'iidaynaayo cilmi waajibinaayo waa siduu sheegay alqaadi cabdulwahaabi qaadi cabdulwahaab waa siduu sheegay saaxib talqiin wa amhaaluhu min almalikiya iyo isaga culammada kale u dhiganta oo maalikiyada ka midi waa siday sheegeen wa huwa aladii dakarahu shamsuddiin asarafsi waa sida uu sheegay shamsuddiin asarafsiyu wa amhaaluh oo min alxanafiya sarafsi saaxib mabsuud waa siduu sheegay iyo mashaayikh kale oo iyaguna xanafiyiina sheegay wa huwa aladii dakarahu abu yacla waa sida uu sheegay abu yacla alfaraa alxambali wa abulkhataab alxambali wa abulxasan ibnu zahuni nusakha qaar waxay qorayeen min azahuni waana khata matbuciga wa abulxasan ibnu sahuni azahuni wa amhaaluhu min alxambaliya iyo saddexdaa sheekh culamada kale u dhigantaa ibnu zahuni iyo abulkhataab iyo abu yacla culamo kale u dhiganto marka iyaguna xambaliye ayna waa siday sheegeen calaa kulli xaal wuxuu inoo tilmaamayaa sheekhu khabarka culammadu ay kula kulanto qabuulka inuu cilmi faa'iideynaya waa sida jamaahiirta culammadu qabaan yacni jamaahiiru lculamaa min jamiici almadaahib marka laysu geeyo waa siday markaa qabaan waana sida saxiixa ah aw sheekhu ku nuxnuxsanayo cidda sidaa khilaaftayna waa daa'ifo yar oo muta'akhiriin ah oo raacay markaysaga ahlulkalaam ka raacay ahlulkalaam almadmuum kalaamka madmuumka ciddii u helka ahayd yacni markaa raacay koox yar oo raacday ayaa sidaa khilaafay xataa wuxuu tilmaamaya ashaaciradu inay qaybsan tahay oo aktaru ashcariya ay qabaan khabar waaxidka qabuulka lagula kulmay inuu cilmi faa'iideynaayo inuu cilmi faa'iideynaayo cilmi waajibinayo oo la qatcinayo nebigu sala allahu alayh wasalam inuu ku hadlay wuxuu inoo tilmaamayaa ah, bacdi ashaacirada ka mid ah oo ibnu baaqilaani iyo qolyo kale oo raacayba ay ka mid yihiin sidaasi khilaafsan inay mareen ay yidhaahdeen cilmi ma faa'iidaynayo qowlkaasina calaa kulli xaal waa qowl kalad ah qaarkoodna markaa xadiidka diraayo fiican uma lahayn oo ghazaali iyo abulmacaali iyo waxa weeye qaarkood aqoon fiican xadiiska uma lahayn ghazaali isagaaba qiray oo dee yidhi bidaacati fii cilmi alxadiidi masjaa ghazaali isagaaba qiray oo yidhi aqoontaydaan u leeyahay cilmulxadiidka waa mid aad u yar waqtiyada qaarkood axaadiisaan asal lahayn ama mawduuca ayuu waxa weeye kutubtiisa ku soo arooraya sida ixyaa culumudiinka oo kale mawduucaad badan baa ku jira mawduucaad badan culammada qaarkoodna waxa weeye ya ay waxyaalahay aadka ugu naqdiyeen ay ka mid sababtuna waxay tahay aqoon baan u lahay xadiisu liftiraaq fii bacdi kutubi wuxuu ku keenay u yidhi xadiis baan ugu soo wariyay nebigu inuu yidhi sala allahu aleyh wasalam kulluha fi ljannati ilaa waaxida wa hiya azanaadiqa kutubtiisa qaarkood bay ku taallaa waxaan filayaa in kitaabka atafriqa bayna zandaqa ka la odhan jiray magac noocaasa lahaa inay ku qoranta wuxuu leeyahay nebigu sala allahu alayh wasalam waxaa laga soo wariyey xadiis odhanaaya dhammaantood firaq waxay ku sugan yihiin jannada koox keliya mooyaane kooxdaasna zanaadiqa la yidhahdaa asalna male xadiiskaas almuhim abulmacaali laftiisa horayn usoo sheegnay yani aqoonta markaa uu xadiiska u lahaa aad iyo aad bay u aad iyo aad ayay markaa u yaray laakiin bacdi markaa xadiiska yaqaanay waa jiraan oo haddana maca daalik aaraada caynkaasa raacay sida ibnuljawsi oo kale yacani waxa weeye kana muxadisan min culamaa'i alxadiis buu ka mid ahaa xadiiska diraaye aqoon buu lahaa laakiin haddana maca daalik waxa weeye waxyaalaha aaraadaas markaysa markaa qaldan oo markaysaga ta'wiilaadka iyo waxyaalaha badani ku sugan yihiin ayuu markaysaa markaa raacay haddana maca daalika ashaacirada waa necbaa madhabkoodiina markaysa markaa si kale u raacay sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu odhanayaa fakhabaru laaxaadi ida talaqathu lummatu bilqabuuli tasdiiqan lahu in kaana khabaran wa camalan bihi in kaana talaban hal dalika yuujibu alcilma walyaqiina khabarulwaaxidku haddii ummaddu qabuul kula kulanto oo rumayn ay rumaynayso ay kula kulanto qabuul hadduu yahay khabaroo baabulkhabariyaad ku saabsan yahay ama camalfalka lagu camalfalaayo ay qabuul kula kulanto hadduu yahay dalab oo waxaa sameeya iyo waxaa samaynina uu yahay hal dalika yuujibu alcilma waalyaqiin oo waajibinaya cilmi iyo yaqiin wa hada fiihi alkhilaafu aladii dakarahu almu'allif waxaa ku sugan khilaafka uu mu'allifku sheegay walaakina jumhuura culamaa'i almuslimiina cala annahu yufiidu alcilma waalyaqiin jamaahiirta culammada muslimiinta waxay ku sugan yihin inuu yaqiin faa'iidaynaayo wadakara ibnu xajarin ibnu xajar wuxuu sheegay annahu yufiidu alcilma bilqaraa'in inuu cilmi faa'iidaynaayo qaraa'inta iyo amaaraadkana ku faa'iidaynaayo walow qabuul bayaan lagula kulmine wa hada huwa alxaq qowlkaasaana markaysaga xaqa ah, ibnu xajar sheegay oo alkhabaru lmuxtafu bilqaraa'in khabarka la yidhaahdo khabarka qaraa'inta ku lamaan ay qaraa'intu weheliyaan qaraa'intaa waxaa ka mid a ah in markaysaga bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen oo aanu ka mid ahayn weliba axaadiistii lagu qabsaday bukhaariiyo muslim waxaa ka mid a ah inuu musalsal bil a'imma yahay inuu yahay mid a'immada markaysaga a'immo waaweyni ay kala warinayso oo sidaas iyada ay yahay taasoo kale ka mide ah, waxa weeye cilmi ayuu faa'iideynaya marka cilmi buu faa'iideynaya alkhabar almuxtafu bilqaraa'in waana ka ibnu xajar ku sheega nusaha ku sheega sharxu nukhba wa hada huwa alxaq buu yidhi Eh, ibnu cuthaymiin sidaasi waa sida markaa ibnu taymiya laftiisa uu ku tegey oo kutubtiisa kale qaarkood markaysaga uu ku taqriiriyey fa inna axadan laa yatadaraqu ilayhi shaku fi ana arasuula sala allahu alayh wasalama qaala inama alacmalu binniyaati wa inama likulli imri'in maa nawaa waayo ruuxnaba shaki kama gelaayo in rasuulku yidhi sala allahu aleyh wasalam inama alacmaalu binniyaat wa inama likulli imri'in maa nawaa xadiiska inuu nebigu ku hadlay ruux ka shakinaya ma jiro maca annahu khabaru axaad iyadoo lala qabo khabaru aaxaad inuu yahay bale khabar ghariiba inuu yahay oo cumar bnu mooyaane cid kale oo soo warisoo saxaabada rasuulka ka mida sala allahu alay wasallam ma jirto cumar bnu khadaabna calqama qura ka wariyey calqamana maxamed ibnu ibraahim attaymi oo keliyaa ka wariyey maxamed ibnu ibraahimna yaxya ibnu saciid alansaari oo keliyaa ka wariyey afar dabaquu markaysagaa ghariib yahay haddana maca daalik ummaddu maadaamay qabuul kula kulantay xadiidkuna uu yahay xadiis bukhaari iyo muslim isku waafaqeen waxa uu yahay qaci yaqiina inuu nabigu ku hadlay sala allahu alay wasalam walaa nashuku fi ana rasuula sala allahu alayh wasalama qaal man camila camala laysa calayhi amruna fahuwa raddun maca annahu khabaru axaad xadiiskan markaa riwaayadan muslim soo wariyey yadana wuxuu yidhi ruuxnaba kama shakinaayo in nebigu sala allahu alay wasalam ku hadlay iyadoo khabaru axaad u yahay sababtuna waxay tahay waa markaa qabuulka ummaddu kala kulantay ilaa hayri dalika mima huwa khabaru axaad ومع ذلك يفيد العلم واليقين لكثرة الشواهد التي تثبته ولتاق الأمة له بالقبول وحاول الشيخ رحمه الله وإذا كان الإجماع مرهد إجماع يهي على تصديق الخبر لا يسكوها فرسن يهي الرمين تخبر كلا الرمين موجبا للقطع به مذ واجبين أي قطع تلا قطعنا أيو فالاعتبار في ذلك ka loo ictibaarinaya loo tixgelinayaa fii daalika kaasoo ijmaaca ah waa biijmaaci ahlilcilmi bilxadiis waa cidda xadiiska u cilmiga leh ijmaacooda kamaa ana alictibaara sida tixgelinta bilijmaaci ijmaaca loo tixgelinaya cala alaxkaami axkaamta la ysku waafaqaa biijmaaci ahlilcilmi ay ku dhacayso ku xasilayso ama ku sugan tahay iswaafaqa culammadu ay isku waafaqaan bilamri amarka markaysagaa kuwa culammada ku ah iyo wanahyi nahyiga iyo walibaaxati ibaaxada yacni culammada ku ah yacni culammada axkaamta culammada ku ah ayaa masaa-isha axkaamta iyo fiqiyaadka ku saabsanna ijmaacooda loo ictibaarinaya xagga xadiis wixii ku saabsanna culamaa'ulxadiis ama markaysagaa cidda xadiiska culamo ku ah ayaa ijmaacooda la ictibaarinaya marka wuxuu inoo tilmaamayaa sheekhu raximahullah yacni fanni kasta marka leeyahay ijmaaca ayaa la eegayaa in ehelka fannigaas u ehelka ah ijmaacooda in la eegayo haddii laga hadlaayo masalan mas'ale carabi ku saabsan fuqaha aan markaysaga carabiyada culamo ku ahayn yacni waxa weeye naqligooda yani lama ictibaarinayo waxaa la odhanayaa idinku markaysaa fiqiyaadka ka hadla ama culamaau naxwi masalan sida ibnu cuthaymiin bashi eh, tilmaamayo haddii waxa weeye eh, caalim naxwi uu yidhaahdo ajmaca alculamaau calaa wujuubi satri alcawrati fi asalaa sida ibnu cuthaymiin kusoo naqlinayo yani sadarrada dambe markaysa markaa sharaxooda haddii waxa weeye ruux yacni markaa cilmu naxwaha caalim ku ahi oo caalim naxwi uu yidhaahdo culammadu waxay ku ijmaaceen cawrada in la asturaa inay waajib tahay fi salaati naquulu lahu maa haada cushuka fadruji yacni markaa saasaa la odhanaya amaada waxaa lafdigeeda odhan jiray laysa haadaa cushaki fadruji saasaa lafdigeeda loodhan jiray maa haadaa cushuka fadruj waxaa lagu odhanayaa kani buulkaagii maaha markaysagaa ka soco bimacnaa shaqadaadii maaha shaqadaada qabsaa la odhanaya qul ajmaca alculamaa calaa rafci alfaacili wa nasbi almafcuuli bih waxaad tidhaahdaa buu yidhi culammadu waxay ku ijmaacday in faacilkana la godo mafcuulu bihigana la kordhigo mafcuulu bihigana la kordhigo baabkaagii ma aha yani fanni aan fannigaagii ah, ahayn ha gelin baa lagu odhanay waalmaqsuudu huna marka wuxuu hadalkan sheikhu uga jeedaa culammadaa qabuul kula kulantaydaas baa war laga keeni karaa markaasaa la odhan karaa hebel oo markaysaa marka ayaa sheegay inaan qabuul lagula kulmin ya oo dabeedna waxaa la soo naqlin karaa cidaan markaysaga xadiiskii culamo ku ahayn warkooda yacni abulmacaali baa sidan yidhi baa la odhan karaa ama waxa weeye markaa abu xaamid alghazaali baa yidhi baa la odhan karaa ama fakhriddiin araazi baa yidhi baa la odhan karaa ama waxa weeye aamidi baa sidan yidhi baa la karaa yacni waxa weeye cidaan markaa culamaa'ul xadiis ahayn ama aan xadiiskii culamo ku ahayn ictiraadka ay ictiraadaan waxba yeeli mayso way ahlulfanniga markaysaga markaa fanni walba cidda u ehelka ah ayaa loo eegay waana arrin dee la yaqaano takhasuska marka isagaa ruux walba takhasuskiisa in loo ictibaariyo ilaahay wuxuu ihi fas'al bihi khabiira weydii cid khabiir ku ah marka waxa weeye fanni walba in cidda uu ehelka ah in la weydiiyo oo iyaga loo daba fadhiisto ayaa dee marka asalku yahay saas yadaa wey waalmaqsuudu huna waxaa looga jeedaa halkan anna tacadud alturuqi maca cadami tashaacuri in dariiqyadu inay tacadudaan oo bataan maca cadami tashaacuri iyadoo lala qabo inaynay marka is ogeyn cidda marka waxa weeye khabarradaa sheegaysa oo kani wuxuu sheegay ka kale aanu ka warqabin kaasi wuxuu sheegayna kan kale aanu ogeyn aw ilitifaaqi aw maca cadami litifaaqi ama iswaafaq la'aanteed yadayna iswaafaqyadaanu jirin ay isku waafaqeen yadayna jirin fi lcaadati xagga marka caadada oo inay is ogaayeen iyo inay marka waxaweye caadada iska waafaqeen labada markaysaga midnaba inay jirin dariiqyaduna badan yihiin yuujibu alcilma cilmi buu faa'iidinaya tacadudkaas cilmi buu waajibinaya wuxuu ku waajibinayaa cilmi bimadmuuni ilmanquul waxaa la soo raray yacni markaa macnihiisa iyo wuxuu koobsanayo ayuu cilmi ku faa'iidaynaya laakiin haada yantaficu bihi kasiiran man calima axwaala naaqiliin ha yeeshee tan waxaa wakhti badan ku intifaacaya cidda garatay Ah, kuwa wax soo naqlinaya wax soo warinaya xaaladahooda markaysaga garanaysa ciddaasaa ku intifaacaysa ee cidda kale aan garanayno kuma intifaacaysu tilmaamay marka nusakha badankood waxay qorayaan maca cadami tashaacuri nuskhada makhtuudada ah iyo tabcada shati iyo matbuucaad kaleba waxay qorayaan iyo tabcada fataawaha dhammaan waxay qorayaan maca cadami tashaacuri laakiin bacdu nusakhi almatbuuca ayaa waxay qoreen maca cadami tashaawuri maca cadami tashaawuri saasuu idin qoraya nusakha qaar baa qoraya oo matbuuca maca cadami tashaawuri saalix cala sheekhna waxa uu tilmaamay waxau ihi tashaacur maca cadami tashaacuri haddii ay asaxdo lafdigan inuu sidaa ahaa waxaa lagu xambaarayaa in laga tilmaamayo dariiqan cidda soo warisay ma ogaa qolada kale waxay sheegtay qoladaa kalena ma ogaa kani wuxuu sheegay marka maca cadami tashaacur inaan iska warqabin oo midnaba ka kale ogayn ayaa markaa lagu tilmaamaya oo haddii lafdigu marka isaga ay tahay sidaas sax ku tahay laakiin waxaa dhici karta buu yidhi inay tashaawur ahayd tashaawur inay ahayd oo waxa weeye inay ka shawreen oo ka tashadeen oo sidaa ku ballameen iyada inay jirin marka taasa macnahaasaana usii munaasabnimo badan buuhi marka macnaha uu sheegayana muu odhan nusakha qaaroo matbuuca baa qoraya ma odhan marka waxa weye lakiin laakiin qaarkood oo matbuuca qoraya waa jiraan qaarkiinna waa hayaan alkhulaasa wuxuu inoo tilmaamayaa duruqdu hadday tacadudaan in laysku afgashadoo lagu ballamay ama lays ogaana ayna jirin oo midnaba ka kale wuxuu warinayo aanu ka warqabin inay isku beegmeen caade ahaan oo isku waafaqeenna ayna dhici karin caadada waa dhici kartaa lafdi yar eray yaroo kooban in waxa weeye ay isku beegmaan oo midna uu si u yidhahdo midna uu yidhahdo halkiisa ka yidhahdo mid kalen halkiisa ka yidhahdo deedna ay isku beegmaan waa dhici karta shucaradoo kale markay gabayayaan waa dhici kartaa hal beyd inay isku beegmaan oo mid waliba ka kale isagaan ka warqabin halkiisa inuu ka yidhaahdo oo dabeedna markaysagaa lafdigu iswaafaqo laakiin hadduu hadalku bato ma dhici karto markaysaga alfaaddu inay iswaafaqdo alfaaddu inay iswaafaqdaa ma suuragala marka waxay noqonaysaa haddii aynay waxay ku tashadeen ama isla ogaayeen ahayn waxay isku beegmi karaanna aynay ahayn hadal kasiir oo kalea badan uu yahay inay noqoto yacni wax caddaynaya inuu waxaas yahay markaysaa markaa wax saabitoo sugan marka cilmina uu faa'iidey wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk